رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين wausalii wausalimu على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين weli waxaan ku dhex jirnaa kitaabkii riyaad asaalixiin iyo baabkii inuu badan yahay duruqda khayrka ka hadlaayay canhu waa saxaabigii hore anna rasuul allahi sala allahu calayhi wasalama qaala wuxuu yidhi baynamaa wakti rajulun nin yamshii uu ku socda bitariiqin wado ishtadda calayhi waxaa korkiisa ku adkaado ku xoogaystay alcadashu oonkii oon ayaa aad u qabtay macnaha fa wajada wuxuu helay bi'ran ceel fanasala fiiha wuu ku dhex degay marka oon baa si fiican u qabtay markii oonkii qabtay ayuu baxay ceel buu tegay ceelkii buu ku degay fanasala fiiha fa shariba waa ka cabay uma kabacdi kharaja waa uu ka baxay markuu ceelkii biyaha ka cabay ayuu baxay fa idaa waaba kalbun ey yalhafu carabka bannaanka dhigaaya waaba ay hiraan hirahaya macnahoo oon daraaddeed carabka bannaanka soo dhigaya ya'kulu cunahaya atharaa ciidda qoyan min alcadashi oon daraaddiis ciidda qoyan ayuu markaa cunayaa oon haaya daraaddii ayuu markaasaa u samaynayaa eygii ma awoodi karo oo caqli uu intuu wadaan ku soo qaato ceelka uu ku duuro biyo uu la soo baxa uu cabana ma laha meeshaasuu oon daraaddeed ciiddii qoyanayd oo ceelka gaarkiisa biyihii ku daadaatay ayuu cunayaa fa qaala arajul ninkii wuxuu yidhi laqad balaqa wuu gaaray haada alkalba eygan ee kan ah min alcatashi xagga oonka wuxuu ka gaaray ama haraabka midlu aladii kii oo kale kaana ahaa qad balaqa minnii mid xaggayga ka gaara wallaahi eygan oonka haya kii ani ihaayey oo kala waaye fanasala albi'r ceelkiibuu mar labaad ku degay famala'a wuxuu u soo buuxiyey khufahu khufkiisii waa kabaha buudka uu qabay yuu maa'an biyo ugu soo baray uma ka bacdi amsakahu wuxuu ku soo qabtay bifiihi afkiisa tumma raqiya wuu la soo korayoo ceelkiibuu soo koray karkaarkiisii fasaqa alkalba eygii buu ku waraabiyey fa shakara allaahu ilaahay baa u mahad celiyey lahu ninkii fagafara lahu waana u dembi dhaafay ilaahay subxaana wa tacaala fa shakara allah ilaahay waa ku shukriyey waayo ilaahay kaana shaakiran caliiman ilaahay baa ka aqbalay macnaha camalkii fiicnaa ee uu qabtay iyo eygii dhibaataysnaa uu biyaha siiyey faqafara lahu ilaahayna waa u dembi dhaafay qaaluu waxay dhaheen yaa rasuula allah rasuulkii ilaahayow inna lana waxaa noogu sugan fi lbahaa'imi inna lana ma waxaa noogu sugan oon ku leenahay filbahaa'imi bahaa'imta xoolaha iyo wax allaala wixii bahaahim ah ajaran ajar miyaan ka helaynaa haddii ay wax la siiyo mugulaal haddii wax la siiyo wixii bahaa'im ah ari geel lo wixii la mid ah ajar miyaan ka helaynaa fa qaala rasuulku wuxuu yidhi fii kulli kabidin wax kasta oo beer leh ratbatin oo qoyan beer qoyan macnaha waa noole dhammaantii wax kasta oo nool waxaad u tartaan ajarun ajir ayaad ku leedihiin muttafaqun calayhi wa fii riwaaya lilbukhaariy riwaayad kale oo bukhaari waxay ahayd fashakara allaahu ilaahay baa ku shukriyey lahu qofkiiyo camalkii ka aqbalay fagafara lahu wuu u dembi dhaafay faadkhalahu aljannata jannada ayuuna ilaahay geliyey subxaana wa tacaala wa fii riwaayatin werin kale oo lahumaa muslim iyo bukhaari waxay ahayd baynamaa waqti kalbun ey yutiifu uu ku wareegaayo birakiyatin ceel gaarkiisa ceel gaarkiisa ayuu saan ugu wareegayaa qad kaada uu sigay yaqatuluhu inuuba dilo alcaqashu oonkii id ra'athu waxaa aragtay baqiy gabar baqiyad ah baqiyada waa gabdhaha sunnaada ah ee xumaanta sameeya oo min baqaayaa bani israa'iil sunnaadda reer bani israa'iil ka mid ah fanasacat waxay soo siitay muuqaha kabkeedii qufka ahaa waa buudkeedii fastaqad lahu bihi way ugu soo dartay fastaqad waxay ugu soo dartay lahu asaga bihi biyo ayay ugu soo dartay kabtiisii ay ugu soo dartay fasaqathu way ku waraabisay oo eygii bay siisay fa fagufira lahaa waa loogu dhaafay ayada bihi arrintaas sababteeda wanaagga ay qabatay iyo eygaa ay wax siisay sababteed ayuu ilaahay ugu dhaafay subxaana wa tacaala almuuqu alkhuf kabahabuudkee iskaarbadaa la yidhaahdaa wayutiifu yaduuru wuu wareegahayay waaye xowla rakiyatin wahiya albi'ru waa ceelka ceelka gaarkiisuu ku wareegayay eyga axaadiistii iyo riwaayadahaasoo dhan waxay tilmaamayaan acmaasha iyo khayraadka samayntooda badnaantiisa iyo sida ilaahay subxaana wa tacaala qof kasta oo wanaag sameeya ama khayr sameeya alla agtiisa uu wanaag iyo khayr iyo sharaf markaa uu uga gaarayo taasuu markaa xadiisku tilmaamayaa canhu waa isla saxaabigii hore can ilnabiyi sala allahu calayhi wasalam nebiga xaggiisa waxa uu ka wariyey qaala inuu yidhi laqad ra'aytu waxaan arkay rajulan nin yataqallabu ku gadgadoomaya fi ljannati jannada dhexdeeda meel allaala meeshuu rabo ayuu ka aada jannadii ayuu ku taqallubayaa ee uu ku gadgadoomayaa fii shajaratin geed sababtii qatacahaa uu ka gooyey min dahri tariiqi waddada dhexdeeda geed kurtun ah ayaa wuxuu ku yaalay jidka dhexdhexaadkiisa mar allaala markii uu soo maray ee uu arkay geedkii ayuu ka gooyey taa darteed baa intuu ilaahay subxaana wa tacaala jannada geliyey yuu meeshuu raba ka aadaya waa ku gadgadoomaya kaanad waxay ahayd geedda tu'di almuslimiina mid muslimiinta dhibta muslimiintay dhibi jirto mugdiga iyo habeenkii miday lugta ka qabsata iyo mid ku dhufsada mid suulka uga dhaca saasuu markaa geedka ahaa si uusan dadka u dhibin ayuu ka qaaday wuuna ka gooyey rawaahu muslim baa xadiid ka wariyey wa fii riwaayatin werin kale waxay ahayd mara rajulun nin baa soo maray biqusni shajaratin geed kurtun ah biqusni shajaratin geed kurtunkiisuu soo maray oo calaa dahri tariiqi waddada dhexdeeda ku yiilay fa qaala wuxuu yidhi wallaahi ilaahay baan ku dhaartaye la unaxiyanna waan ka fogaynayaa waa ka dhaqaajinayaa la unaxiyanna waan ka dhaqaajinaa oo waan ka fogaynayaa haadaa midkaan can ilmuslimiina muslimiinta xaggooda laa yu'diihin yuusan dhibinin si uusan muslimiinta u dhibin kan waa ka qaadayaa meesha waana ka goyna fa adkhula aljannata jannaduu ilaahay geliyey subxaana wa tacaala ilaahay jannada ayuu ku geliyey mar allaala markuu geedkii kurtunka ahaa ee dadka dhibaayay jidka uu ka qaaday wa fii riwaayatin werin kale oo lahumaa muslim iyo bukhaarina waxay ahayd baynamaa wakhti rajulun nin yamshi uu socdo biariiqin jid wajada wuxuu helay ghusna shawkin qodax kurtunkeeda ayuu helay oo cala ariiqi jidka dhexdeeda ku taalla fa akharahu waa ka qaaday waa ka akhiray oo wuu ka dibdhigay fa shakara allaahu lahu ilaahay baa ninkii ku shukriyeyo camalkii fiicnaa buu ka aqbalay fagafara lahu ilaahay wuuna u dembi dhaafay subxaana wa tacaala intaasoo dhan acmaalaha khayrka ah iyo waddada iyo judadka khayrka camalqabashadooda badnaanteeda ayay markaa tilmaamaysaa canhu waa isla saxaabigii hore qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu ullaahi rasuulkii allaa yidhi sala allahu calayhi wasalam man tawada'a qofkii weysaystaa oo fa axsana alwuduu'a weysqaadkana wanaajiya macnaha si fiican u weysqaata wowga haddii la godo oo wuduu la yidhaahdo waxaa la yidhaahdaa weyseqaadka la qabanayo ficilka la samaynayo wowga haddii la kordhigo oo wadu la yidhaahdana biyaha lagu weysqaataa la yidhaahdaa marka qof allaala qofkii si fiican gurigiisa uga soo weyse qaata dumma kadibna jumcata jumcada yimaada waa salaada khudbada fastamaca dhegaysta khatiibka iyo ninka imaamkii khudbada akhrinaya oo waansata aamusa ama wansata aamusa macnaha aamus iyo dhegaysi isku darsada khufira lahu waxaa loo dhaafaa maa baynahu wa bayna aljumucati jimcada iyo jimcada soo socota inta u dhaxaysa yaa loo dembi dhaafaa wa siyaadatu alaaati ayaamin saddex maalmoodna waa loogu daraa saddex maalmoodna waa loo siyaadinayaa waman massa alxasaa ninkii qurux qabsada nin allaala ninkii asagoo khudbada dhegaysanayee masaajidka ku jira qashin masjidka yaala dhagxaanta yar yaryarka ah saa u soo taabtaa oo qabtaa faqad laqoo waa xumaan falay laqwi buu sameeyey riwaayad kale waxay ku dartay waman laqaa falaa jumcata lah qofkii laqwi sameeyana jumco ma laha aadaabta jumcaha waxaa ka mid ah in guryaha lagu soo weysqaato waxaa ka mid ah in imaamka loo dhowaado waxaa ka mid ah khudbada in la dhegaysto oo la aamuso waxaa ka mid ah inaan la hadlin xataa qof hadlaya aamus haddaad dhahdo labadiin waa israacdeen wax khudba ma lihidiin labadiin sheeka ma jirto qur'aan lama aqrin karo lama wardin karo qof xumaan ku jiro wax samaynaya dhaaf ma dhihi kartid ilaa imaamka uu hadlaayo ilaa uu ka aamuso marka qofkii waystaad ka wanaajiya tumma aata aljumcata jumcada yimaada faistamaca dhegaysta oo ansabta aamusaa gufira lahu waxaa loo dhaafaa maa baynahu asaga iyo wa bayna aljumcati maa baynahu baynkaa macnaha jumcada wixii ahaaday iyo wa bayna aljumcati jumcada soo socota baynkeeda usbuuc bay noqonaysaa waa toddoba maalmood wa ziyaadatu alaaati ayaamin saddex maalmoodna waa loogu kordhiyaa toban bay markaa noqonaysaa toban markay noqoto waa meesha ilaah ka yidhi man jaa'a bilxasanati falahu cashru amhaaliha qof allaala qofkii xasano sameeya toban laabkeed buu markaa leeyahay saasay markaa la mid tahay wa man massa alxasaa ninkii qurux iyo dhagxaanta yaryar kaa taabtaa waa waxa yaryarkee masaajid ka yaala gacantaad ku soo qabatay iimaankii oo qudbaynaya faqad laqaa waa laqwi falay qofkii laqwi iyo xumaan falana jumca ma laha rawahu muslim baa xadiidkaa wariyey idan dadka waa inay gacmahana laabtaan khudbadana la dhagaysto lana aamuso wa canhu ama canhu wa saxaabigii hore ana rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam qaala wuxuu yidhi nebiga idaa tawada'a alcabdu addoonku hadduu weyse qaato almuslimu ee muslimka ah addoonka muslimka ah haddii uu weyse qaato aw ilmu'minu ama mu'minkaa waa shaku raawi raawigaa wuxuu shakiyey in la yidhi addoonka mu'minka ah ama in la yidhi addoonka muslimka ah hadduu weyse qaato oo faqasala uu dhaqo wajhahu wejigiisa kharaja waxaa ka baxaya min wajhihi wejigiisa kullu khatii'atin dembi walba oo nadara ilayhaa uu ku soo fiiriyey bicaynihi indhihiisa bicaynihi indhihiisa uu ku soo fiiriyey maca almaa'i biyaha micigooday la baxaan mar allaala markuu wejiga dhaqaayo wixii xumaan ah ee indhihiisii ay taabteen ama ay arkeen biyahay la baxaan aw amase maca aakhiri qatri ilmaa'i dhibicda ugu dambaysa ee biyaha ay markaa la baxayaan faidaa qasala hadduu dhoqo yadayhi gacmihiisana kharaja waxaa ka baxaya min yadayhi gacmihiisa kullu khatii'atin gaf walba ama dembi walba ayaa ka baxaya kaana uu ahaa badashathaa miduu ku soo qabtay ama uu ku taabtay yadaahu labadiisa gacmood maca almaa'i biyaha micigooday la baxaan aw maca aakhiri qadri ilmaa'i ama dhibicda ugu dambaysa ee biyaha ay markaa la baxayaan fa idaa qhasala haddii uu dhaqo rijlayhi lugihiisa kharajat waxaa baxaya kullu khatii'atin dembi walba mashathaa uu kula socday rijalaahu labadiisa lugood maca almaa'i biyaha micigooday la baxaan aw maca aakhiri qatri ilmaa'i ama dhibicda ugu dambaysa ee biyaha ayay dembiga la baxayaan xataa yakhruja ilaa uu ka soo baxo waysaqaadka naqiyan asagoo saafi ka ah min adunuubi dembiyaalka asagoo dembi oo dhanba nadiif ka ah ayuu markaa ka soo baxayaa waysaqaadka rawaahu muslim baa xadiidkaa wariyey canhu waa isla saxaabigii hore can rasuuli illaahi rasuulka xaggiisa waxuu ka wariyey sala allahu calayhi wasalam qaala inuu yidhi nebiga alsalawaatu alkhams salaadaha shanta ah alsalawaatu alkhamsu waljumucatu waljumucatu ila aljumucati jumco ilaa jumco kale laga gaaro wa ramadaanu ilaa ramadaana ramadaan ilaa ramadaan kale mukafiraatu waa mukafiraat waa laysugu asturaa mukafiraatun waa kuwo laysugu dhaafaayo limaa baynahunna waxa u dhaxeeya macnaha salaadaha shanta ah subax baad tukatay ilaa duhurka wixii akhtaa ee kaa dhaca yuu ilaahay duhurka kaaga dhaafaya ilaa casirka waa salaadaha shanta ah jumco ilaa jumco kale laga gaaro waa laysugu dhaafaa ramadaan ilaa ramadaan kale mukafiraatun limaa baynahunna waa goormee laakiin ida ijtunibat alkabaa'iru waa haddii aad ka fogaato ee qofka uu ka fogaado kabaa'irta dembiyaalka waaweyn markaad ka dhaqaaqdo yaa kuwa lagu saamaxayaa waxaa loola jeedaa dembiyaalka waaweyn haddaad iska ilaaliso yaryarka salaada iyo soonka iyo ramadaanka iyo khudbada waxaasaa markaa lagu dhaafaa bilaa tawba adoon tooba keenin laakiin kuwa kabaa'irtaa towbay u baahan yihiin waa meesha ilaah ka yidhi in tajtanibuu kabaa'ira maa tunhawna canhu nukafir cankum sayi'aatikum haddaad ka fogaataan dembiyaalka laydinka reebaya kiisa waaweynka ah yaryarka waa idin dhaafaynaa nukafir cankum sayi'aatikum yaryarkii khaladaadka idinka dhaca kawa laydin dhaafaya rawaahu muslim canhu waa isla saxaabigii hore qaala wuxuu yidhi qaala rasuuluullaahi rasuulkii allah wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam alaa adullukum miyaanan idin tusaynin macnaha ma idin tusiyaa waayo calaa maa shay yamxu allaahu ilaahay uu ku tirtiro bihi shayga alqataayaa gafafka wax ilaahay dembiyaalka uu ku dhaafo oo wayarfacu bihi uu ku kor qaada addarajaati darajooyinkana ilaahay uu ku kor qaado ma idin tusiyaa qaaluu waxay dhaheen saxaabadii balaa nacam yaa rasuula allah rasuulkii allowna tusi waxaan rabnoon raadinayna waa wax dembigana na loogaga tirtiro xasanaadkii darajooyinkana na loogugu kor qaado waa waxaan u baahi qabnaye balaa nacam oo na tusi yaa rasuul allah rasuulkii ilaahay qaala rasuulku wuxuu yidhi isbaaqu lwuduu'i waa weyse oo lagu faajofaajoodo cala almakaarihi xilliga karaahada ay jirto isbaaqa waxaa loola jeedaa waa in lagu xeel dheeraado oo meel walba oo xubnihii weysaqaadka biyaha la gaarsiiyo xilliga makaarihda waa xilliga qabow ku jiro qofku mar allaala marka qabow jirana waysqaadka in badan wuu ka cabsadaa amase meelaha jidhka ma wada gaarsiiyee gobol baa laga yaabaa inuu gaarsiiyo gobolna uu ka tago marka makaarihdu ay markaa jirto ama kahashada oo biyaha la kahanayo la nacayo iyo wa kahratu alkhuta tallaabada badnaanteeda ila almasaajidi masaajidada in loo tallaabo badiyo oo qofku mar allaala markuu qofka kale ka guri dheer yahay ee uu ka tallaabo badan yahay waa ka ajir badan yahay wa kaharat alkhuta tallaabada badnaanteeda tallaabadaasoo ila almasaajidi masaajidada loo qaadaayo iyo waintidaaru asalaati salaad oo lagu sugo bacda asalaati salaad kadib salaad salaad lagu sugo fadaalikum kiina salaad salaad lagu sugo ah fadalikum kiina alribaatu waa xirxirnaan waa qofka oo jihaadka iyo khayrka iyo diinka ku jira xirtaa yaa ayuha aladiina aamanuu sbiruu wasaabiruu waraabituu ta ilaahay tilmaamay waa subxaanah wa tacaala ribaat waaye iyo xirxirnaasho rawaahu muslim can abi muusa alashcariy radia allahu canhu qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu ullahi rasuulkii allah wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam man salla albardayn labada qaqabow qofkii tukadaa dakhala aljannata jannaduu galaya muttafaqun calayhi labada salaad ee salaadaha qaqabowga ah qofka tukadaa jannada ilaahay ayuu gelayaa oo macnaha lagama wado labadan salaad keliya qofka tukadaa waa qofka inta salaadaha ilaaliya salaadaha xoogga saara haddana labadaa haddana xoogga sii saaro cin badan aysan ka tegin qofka noocaas ah jannada alluu galaa waayo labadan salaad waa laba salaadoo adag oo culus albardaan labada bardaan waxaa loola jeedaa labada qaqabow alsubxu waalcasru waa salaada subax iyo salaada casirka ah sababta labadan loo adkeeyey maxay tahay labadaba waxay yimaadaan xilli dadku intay jiiftaan la raba inay ka soo kacaan bardaan waxaa loogu bixiyey subaxana qabowga subaxa ayuu bilowdaa casarkana habeenka qabowgiisa ayuu ka soo bilowdaa saa darteed baa labadaqa qabow loo yidhi subaxana waa xilli la jiifo qofku la rabo inuu hurdada ka soo kaco casarkana waa xilli intay dadku qadeeyeen inta badan ee la hergelaayo kadibna la rabo in jiifka laga soo kaco oo masaajidka markaa la aada muttafaqun calayhi canhu wa abi muuse qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu ullaahi rasuulkii alle wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalama idaa marida haddii uu xanuunsado alcabdu addoonka aw saafara ama uu safro kutiba lahu waxaa loo qoraa midlu maa wixii oo kale kaana uu ahaan jiray yacmalu mid camal qabta muqiiman asagoo muqiim ahoo beledkiisa kunag wuxuu qaban jiray oo kale saxiixan caafimaadna qabay rawaahu lbukhaariyu addoonku hadduu cibaadaad samayn jiray ee uu soomi jiray ee uu qabaan qiyaamka kici jiray ee salaad uu tukan jiray hadduu xanuunsado ee uu kari waayo ama musaafir uu noqdo uu kari waayo sidii qof waxaa loo qoraa camal qabtay muqiimnimadiisii iyo saxiixnimadiisii wuxuu qaban jiray rawaahu lbukhaariyu can jaabir bni cabdillaahi radia allahu canhu qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu ullah rasuulkii alla wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam kullu macruufin macruuf dhammaantii wax walba oo macruuf ah shay walba oo fiican macruuf waxaa la yidhaahdaa waxaysan diintu diidin macruuf waxaa la yidhaahdaa waxa caqliga ku fiicanee macruuf ku ah waxa dadku aysan dhibsanayn xumaan aysan u arkaynin diintana aysan diidaya jirin wixii macruuf ah oo dhan sadaqatun waa sadaqa rawaahu lbukhaari baa xadiidkaa wariyey wa rawaahu muslim min riwaayati xudayfata muslimna asoo riwaayadii xudayfe ah bukhaarina waa jaabir saa darteed macruuf dhammaantii waa sadaqo shay walba oo fiican oo khayr iyo wanaag ah ood ummadda u qabato kula tacaamusho kula hadasho wasadaqoo khayr iyo wanaag baa lagaa siinaya canhu waa saxaabigii hore abi muuse ee waa jaabire qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu ullahi rasuulkii allah wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalama maa min muslimin muslim ma jiro yaqrisu tallaala garsan tallaal ilaa hadduu jira kaana wuxuu ahaanayaa maa ukila wixii laga cuno minhu xaggiisa lahu kii tallaalay sadaqatan sadaqay u noqonaysaa wamaa suriqa lagama xado minhu xaggiisa wamaa kii dheh suriqa laga xado minhu xaggiisa lahu asaga sadaqa sadaqay u tahay walaa yarza'uhu kama nusqaamiyo axadun axad beertii uu tallaalay iyo geedkii ama xadid ha uga nusqaamiyo ama intuu gala ha cuneen ilaa kaana wuxuu u ahaanayaa lahu asaga kii tallaalay sadaqa sadaqay markaa u noqonaysaa buu yidhi rasuulka sal allahu calayh wasalam sadaqay markaa u tahay rawaahu muslim baa xadiidkaa wariyey wa fii riwaayatin werin kale lahu muslima wuxuu ahaa falaa yaqars ma tallaalo almuslim qofka muslimkaa qarsan tallaal qarsiga inta badan waa geed timiraadka ah ama geedmireedka la abuuro ama gob ha ahaado ama wax la cuno ha ahaadoo miro leh oo faya'kul uu ka cuna minhu xaggiisa insaanun insaan walaa daabba iyo daabad walaa tayrun iyo shimbirba ilaa haddii uu qof muslim ah geed midab tilaalo ama uu abuuro insaan uu ka cuno daabad ay ka cunto shimbir ay ka cunto ilaa kaana lahu wuxuu u ahaanayaa asaga sadaqad sadaqa ilaa yowmi alqiyaamati ilaa maalinta qiyaamo geed mireedyada oo la abuuro nafciga leh shinbir hadday cunto geedka aad tallaashay godka ah shinbir hadday cunto xasanaad baa kugu socda maalinta qiyaamaha wa fii riwaayatin lahu werin kale waxaa u ahaa muslim walaa yaqas ma tallaalo muslim qof muslim ah qarsan tallaal walaa yasrac ma beero oo ma abuuro sarcan abuur iyo beer oo faya'kula minhu ou ka cuno xaggiisa insaanun insaan walaa daabbatun iyo daabad walaa shay-un iyo shayba wuxuu raba ha noqdee ilaa kaanad lahu waxay u ahaanaysaa uu ku leeyahay asaga sadaqatun sadaqo sadaqay u tahay xataa shaygii cuna tixri haddii uu cuno qureysho hadday ka cunto wax kasta oo cunaa xasanaad baa laga siinaya warawayaahu jamiican way wariyeen axaadiistaas oo dhanba min riwaayati anas radia allaahu canhu qowluhu yarsacuhu ow uu yidhi ay yanqusuhu buu ula jeedaa nusqaamin kama nusqaamiyo qof beertii uu tilaalay canhu wa saxaabigii hore qaala wuxuu yidhi araada waxay dooneen banuu salima reer bani salima an yantaqiluu inay u soo guuraan qurba almasjidi masaajidka agtiisa reer bani salima waa qabiilo macruuf ahoo reer ansaareed ah masaajidkay ka fogaayeen goof ayaa bannaanaadayoo masaajidka nebiga agtiisa meel goof ah oo bannaan ayay maqleen waxay damceen marka inay soo guuraan oo meeshii ay degganaayeen intay ka soo guuraan goofkii masaajidka agtiisa ka bannaanaaday inay markaas soo degaan macnuhu waa sidaa araada banuu salima reer banuu salima waxay damceen oo ay dooneen an yantaqiluu inay u soo wareegaanay u soo guuraan qurba almasjidi masaajidka agtiisa fabalaa waxaa soo gaaray daalika arrintaa rasuul allaahi bay gaartay sala allahu calayhi wasalam nimankii reer bani salima ah inay damacsan yihiin masaajidka agtiisa inay soo degaan faqaala lahum wuxuu ku yidhi rasuulka sala allahu calayhi wasalam inahu sha'niye qad balaganii waxaa isoo gaaray oo xaggiina iga soo gaaray annakum adinku turiiduuna inaad doonaysaan an tantaqiluu inaad u soo wareegtaan ood u soo guurtaan qurba almasjidi masaajidka agtiisa masaajidka meel u dhow inaad soo degtaan inaad rabtaan faqaaluu waxay dhaheen reer bani salimana nacam haa yaa rasuul allah rasuulkii ilaahayow nacam saasaan rabnay qad aradnaa daalika waa doonnay arrinta qaala rasuulku wuxuu yidhi banii salima reer banii salimeey diyaarakum meeshiina deganaada diyaarakum ay alzimuu diyaarakum dayaartiina iyo xaafadihiinnii guryihiinna laasima oo ha soo guurina tuktab waa la qoraayaa aafaarukum raadadkiini war tallaabada aad soo qaadaysaan baa laydin qorayaa war haddaad masaajidka agtiisa soo degtaan oo saddex tallaabo aad masaajidka ku timaadaan meeshan aad degan tihiinna boqol tallaabo aad masaajidka ku imaanaysaan boqol tallaaba idinkaga fadli badan aafaartiina ha la qoree meeshiina deganaada diyaarakum laasima oo deganaada xaafadihiina iyo guryihiina tuktab aafaarukum raadadkiina ha laydiin qoree raadadkiina markaa laydiin qorayaa rawaahu muslim wa fii riwaaya inna bikulli khudwatin tallaabo kasta waxaad ku leedihiin darajatan darajo tallaabo kastood masaajidka u soo qaadaan daraja idinkugu sugan rawaahu muslim ayaa xadiid ka wariyey wa rawaahu albukhaariyuna aydan sidoo kale bimacnaahu xadiiska macnihiisuu wariyo lafdiga ka duwan oo min riwaayati anas anas riwaayadiisa radia allahu canhu wa banuu salima bikasri laam laamtoo la kasriyo macnaha la hoos dhigay qabiila macruufa waa qabiilo macruuf oo la yaqaano min alansaari reer ansaar ah wa aaaruhum wa aahaaruhum khutaahum tallaabooyinkoodaa loola jeedaa wa aahaaruhum marka la leeyahayna tallaabooyinkooda ayaa markaa laga wadaa khutaahum baa laydin qoraaye meeshiina markaa jooga can abilmundir abilmundir ninka lagu magacaabo waa ubay ibnu kacabe radia allaahu canhu qaala wuxuu yidhi kaana rajulu ninbaa wuxuu ahaa laa aclamu midaan la ogay rajulan nin abcada min almasjidi masaajidka uga fogaasho badan minu xaggiisa nin baa jiri jiray ninkaasi wuxuu ahaa ninka ugu fog meel degaan masaajidka xaggiisa lama aqoonin oo lama ogayn nin ka fogaasho badan masaajidka xaggiisa kaga sii daran wa kaana wuxuu ahaa laa tukhti'uhu midaan gafin salaatun salaadna ma gafi jirin nin aan weligii salaad gafinee takbiirta ixraamka la taagan imaamka ayuu ahaa asagaana ugu guri fogaa fa qiila lahu ninkii baa waxaa loo yidhi ow amase faqultu waxaan ku idhi anigoo ah, ah magaciisii anigoo ah abilmundiri waa ubaye anaa ku idhi ama qof kalaa dad baa ku yidhi low ishtarayta war maad iibsatid ximaaran dameer dameer maad iibsatid waa tagsiga meeshuu noogu jira maanta waa karasiidada iyo marsheediska iyo meelaha noocaas oo kale ah dameer maad gadatid baa la yidhi ximaara tarkabuhu aad ka korto fi dalmaa'i mugdiyaalka mugdiga habeenkii dameer aad ka soo raacda markaad masaajidka soo aadayso iyo wa fi ramadaa'i bacaadka kulul ee maalintii duhurka idin bacaadka uu kulul yahay maqhribkii cishuhuna waa mugdi baabuur gado macnaha dameer iibso dameerkaasoo aad ka soo korto dalmaa'i mugdiyaalka iyo wa fi ramadaa'i bacaadka kulul fa qaala ninkii wuxuu yidhi maa yasurunii ima farxad gelinayso anna mansilii gurigayga inuu ahaado ilaa janbi almasjidi masaajidka dhinaciisa gurigayga inuu masaajidka dhankiisa ahaada kuma farxaya buu yidhi ima farxad gelinaysa aniga ilaa e- e- anna mansilii gurigayga inuu ahaada ilaa janbi almasjidi masaajidka dhinaciisa waayo innii anigu uriiddu waxaan doonayaa an yuktaba lii in la ii qoro mamshaaya socodkayga ila almasjidi masaajidka aan u soconayo iyo wa rujuucii noqodkayga idaa rajactu idaa rajactu markaan u noqonahayo ilaa ahli ehelkayga way haddaan gaari gato iyo dameer dhaqsaan imaana soo maaha taasi maxay la mid tahay ayadoo gurigayga uu yaalo uu ku yaalo jambiga masaajidka waayo waxaan rabaa markaan masaajidka u soo socdana in ilaahay xasanaad ii qoro markaan ka noqonayo oon gurigayga u socdana inuu ilaahay xasanaad ii qoro subxaana wa tacaala marka ayadoo saas ay tahay ayaa marka waxaan rabaa labadaba in lay qoro faqaala rasuuluullah rasuulkii ilaahay wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam qad jamaca allaahu ilaahay wuu kuu jamciyey oo isugu kaa daray laka adiga daalika arrintaa kullahu dhammaantii markaad soo socotana xasanaad baa lagu qorayaa intaad sii socotana xasanaad baa lagu qorayaa rawahu muslim baa xadiidkaa wariyey wa fii riwaayatin werin kale waxay ahayd inna laka waxaad leedahay maxtasabta waxaad ajir xisaabsatay muxuu ku ajir xisaabsaday wuxuu ku ajir xisaabsadou dameer gaditaankiisa u diiday inuu soo socodkiisa dheerna loo qoro tallaabo walba xasanaad laabadka uu masaajidka ka laabanayay gurigiisa uu aadayana tallaabo walbin xasanaad loogu qoro waxa oo dhan waa laguu jamciyey waxaasoo dhan waa laysugu kaa daray ayaa markaa la yidhi alramdaa'u alardu waa dhulka allatii asaabahaa asiibay uu ku dhacay alxaru shadiid kulayl ka daran can abi muxamed waa cabdullaahi bni camr ibni caas radia allaahu canhu ilaahay haka raadi noqde radia allaahu canhuma asaga iyo aadiiba ilaahay ha ka raadi noqday qaala cabdullaahi wuxuu yidhi qaala rasuulu rasuuluullaahi rasuulkii alla wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam arbacuuna khaslatan afartan waaxood macnaha afartan waxyaabood afartan qaybood khaslada waxaa loola jeedaa waa nooc oo biriga markaa ka mid ah afartan nooc iyo afartan waxyaabood oo camal fiican ah aclaaha midda ugu sarraysana ay tahay maniixatulcanzi rilis maaliyo maniixatulcanzi asagaa noo fasiri doono waxaa loola jeedaa ri intaad qof siiso deriska ah oo baahan caanaheeda intay soo cabaan markay soo dhammeeyaanna ridii laguu soo celiyo waa maniixatulcanzi baa la yidhaahdaa waa ri lesmaaliye waa maniixatulcanzi maa min caamilin caamil ma jiro qof camal qabta oo yacmalu camal qabta bikhaslatin qayb oo minhaa afartankaa ka mid ah rajaa'a hawaabiha hawaabteedii abaalmarkeeda asagoo rajaynahaya wa tasdiiqa rumaynahaya moo wucuudiha waxa lagu ballan qaado ajir iyo xasanaad iyo janno helid ahna rumaysan ilaa hadduu jiro addoon noocaas ah adkhalahu allaahu ilaahay wuxuu ku geliyaa biha fiicnaanta iyo wanaagga uu qabtay sababteeda aljannata jannada rawaahu lbukhaariy bukhaari baa xadiidkaa wariyoo ilaahay khayr fara badan buu ku siiya almaniixa an yuctiyahu waa inuu siiya iyaahaa ridii liya'kula suu u soo cuno qofkii labanahaa caanaheeda uu u soo cabo waayo uma kadibna yaruddahaa ilayhi uu markaa u celiyo yaruddahaa waa soo celinayaayo ridii lama siinin laakiin waxaa la siiya caanaheeda wuu maalanayaa ciyaalkiisuu ku korsanayaa markii ridu gurtana waa soo celinayaa can cadiy bni xaatim radia allaahu canhu qaala wuxuu yidhi samictu annabiya nebigii allaan maqlay sala allahu calayhi wasalama yaquul asagoo odhanaya ittaqu nnaara war naarta ka gabbada naarta ka cabsada oo wax iska xigsiiya walow bishifqi tamratin jeex timreed ba ha ahaatee jeextimireed ood sadaqo u dhiibataba ha ahaatee war naarta xun kaga gabada wax xijaab ah u samaysta muttafaqun calayh wa fii riwaayatin weri kale oo lahumaa muslim iyo bukhaari waxay ahayd canhu waa cabdi bni xaatim qaala inuu yidhi qaala rasuulu ullaahi rasuulkii alla wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam maa minkum idinka mid ma aha min axadin axad ilaa hadduu idinka mid yahayna sayukallimuhu wuxuu la hadlayaa rabbuhu rabbigii war qof walba oo adinka idinka mid ah rabbigii buu la hadlayaa kaaga sii daran laysa baynahu wa baynahu tarjumaan asaga iyo rabbigiina wax tarjumaana uma dhexeeyo wax hadalka u kala tarjumaan ma laha fayanduru wuxuu eegayaa qofka ayn minhu dhinaciisa midigta ah ayuu fiirinayaa falaa yaraa ma arkaayo ilaa maa qaddama wuxuu soo hormarsadayoo camal uu qabtay maaha wayanduru wuxuu eegayaa ashcama minhu bidixdiisa dhankiisa bidixdaa ayuu fiirinayaa falaa yaraa ma arkaayo ilaa maa qaddama wuxuu soo hormarsaday maahan wixii camal ahaa ee uu soo qabsaday uu soo hormarsaday maahane wayanduru wuxuu eegayaa uu fiirinayaa bayna yadayhi hortiisa falaa yaraa ma arkaaya ila annaara naartii maahane tilqaa'a oo ku beegan wajhihi wejigiisa naartii oo wejigiisa ku aadan buu arkayaa fattaqu nnaara naarta ka gabbada naarta ka cabsada naarta iska jira naarta xijaab u samaysta wax kale haddaad weysaan walow bishiqi tamrati jeex timradba ha ahaatee waayo sadaqada ilaahay naarta ayuu kaaga xijaabaya sadaqada allaha raxmaanka ciilkiisay demisaan sadaqada qofka dembigay ka demisaa sida biyaha uu dabka u demiya oo kale saa darteed jeex timir hayasina haddaad doolaraad weysaan haddaad cunto weysaan haddaad dirham iyo riyaal weysaan dahab aad sadaqaysataan haddaad weysaan canjeere iyo rooti haddaad weysaan timir dhammaystiran haddaad weysaan jeexeeda haddaad heshaan bixiya walow bishiqi tamrat faman lam yajid kii waaye xataa xataa haddaad weyso in timireed aad sadaqaysato fa bikalimatin tayibatin kelimad qayb ah hadal fiican ma weynaysaa hadalka fiican inuu afkaaga ka soo baxo malagaa weyna haddaad wax kala weysaan xataa kelima tayib ah sadaqaysta waayo kelimatu tayib sadaqa kelimada fiican waa sadaqo waxna ma bixino jeebkeenana waan celina maskiidna ma taageerno cay aflagaadana waa wadnaa maxaa naarta xijaab nooga ah maxaa xijaab nooga ah oo naga teedahaya can anasin radia allaahu canhu qaala qaala rasuulu ullaahi rasuulkii alle wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam ina allaha ilaahi layardaa wuu ka raadi noqdaa can ilcabdi addoonka agtii xaggiisa an ya'kula inuu cuno alaklata cunitaan oo fayaxmadahu uu ku mahdiyo ilaahay calayha cunitaankuu cuno dusheeda aw yashraba ama inuu cabo addoonka asharbata cabitaan oo fayaxmadahu calayha ilaahay uu ku mahdiya subxaana wa tacaala cuntaad cuntay waad cashaysay waad qadaysay waad quraacatay alxamdu lilah ayaa tiri juuskii casiirkii iyo caanihii iyo wixii baad cabtay alxamdu lilaah baa tiri raalli buu kaa noqon ilah subxaana watacaala ilaahay wuu ka raalli noqonayaa rawaahu muslim waalakla bifatxi alhamza hamsadoo la kordhiga la akhriyaa wahiya alqadwa waa qado aw alcashwata ama cashaa laga wadaa wuu qadeeyey ama wuu casheeyey kolkaasuu ilaahay ku mahdiyey subxaana wa tacaala can abi muusa can ilnabiyi sala allahu calayhi wasalama qaala wuxuu dhahay nebiga calaa kulli muslimin muslim kasta korkiisa sadaqa ahaatay sadaqatun ayaa ahaato sadaqo ayaa laga rabaa qof kasta oo muslima korkiisa haye aaway kaan shaqaynin waaaway lacagtaan haysa maxaa sadaqaysanaysaa ummadda dhammaan iyo muslim dhammaantiis sadaqo ayaa laga rabaaya saxaabada aad bay u dadaaleen firiya su-aashii weydiiyey rasuulka qaala ninkii saxaabigaa wuxuu yidhi abi muuse an ra'ayta waxaad iiga warantaa rasuulkii allo in lam yajid haddaanan helin kawana sadaqadii waa waaya rasuulka wax aan sadaqaysta mahay maba shaqeeya ceer iima soo dhicinba wax aan helay ma laha haddii aan waayo maxaan samaynaa qaala rasuulku wuxuu dhaha yacmal yacmalu biyadayhi in lam yajid hadduusan helin qaala yacmalu waa camal qabanaya waa shaqaynayaa biyadayhi gacmihiisuu ka shaqaynayaa fayanfacu wuxuu ku anfacayaa wuxuu soo shaqeeyey nafsahu nafsadiisa wayatasadaq waana sadaqaysanayaa soo tuugsa lama dhihin intaad baxda soo dawarsa sadaqa sheekh hebel sadaqadiisii waaye xuskii sheekh hebel waaye wax la keenaan sadaqayso maya bax suuqa aad bax hol soo qabo bax soo shaqeey bax fuundi noqo bax hilib gad oo kawaan la noqo bax oo tagsi la noqo bax oo wax soo qabo yacmalu biyadayhi gacmihiisuu ka shaqaynayaa waa camal qabanayaa gacmaha inuun laga qabto keliya ma aha howl aan gacmo looga shaqaynayn haddaad hesho uun shaquun baa la rabaa biyadayhi fayanfacu nafsahu nafsadiisuu ku anfacayaa wayatasad waana sadaqaysanayaa qaala wuxuu yidhi ninkii ara'ayta in lam yastatic rasuulka allah waxaad iga warantaa haddaan kari waayo maba shaqayn karaba rasuulka ama maba jirtaba shaakoo dhan shaqan raadinaya shaloo dhan wuu raadinaya waa soo waayey shaqa maba helinba haddaan kari waayo shaqadii ka waran qala rasuulku wuxuu yidhi yuciinu wuxuu u kaalmaynayaa dalxaajati mid baahi iyo dan iyo xaaje u saaxiib ah almalhuufi oo la dhibaateeyey nin dhibaataysanoo howl badan inta loo diray nin xamaali ah baa layidhi ciidan oo dhan daldala meesha ka qaad waa malhuuf wuu dhibaataysan yahay wuu guurayaa xoolihii wixii baa ku badan alaabtii qaaditaankeeda la saacid oo wax la qabo yuciinu dalxaajati middan u saaxiib macnaha xooggaagaad sadaqaysanaysaa haddii lacag iyo jeebka aad ka sadaqaysataad weyso sadaqa aad weyso mataqaanaa sadaqo iyo meel aad ka soo shaqayso aad sadaqaysato sow xoog ma lihid muslimiinta wax tar muslimiinta wax u qabo xoogaaga wax ugu sameey yuciinu wuxuu u kaalmaynayaa dalxaajati almalhuuf qaala wuxuu dhahay ninkii ara'ayta waxaad iiga warantaa in lam yastatic haddaan kari waayo haddaan la qaban waayo ka warnaya laftigeeda qaala rasuulku wuxuu uhi macnaha in lam yastadic hadduu kari waayo qaala ya'muru bilmacruuf macruufku dadka amraya war dadka wacdi haddaad shaqaynaynin ood ummaddii wax siinaynin oo jeebkaaga aan loo jeedin oo gacantaada ka shaqaynaynin oo dadka dhibaataysada wax taraynin waayo masaajidka fadhiiso baxa dadka wacdi khayrka u sheeg ya'muru bilmacruuf macruuf buu farayaa aw ilkhayr qaala wuxuu dhahay ninkii ara'ayta in lam yafcal hadduusan salin ka waran macruuf xataa haddaan waayo xataa khayrkii iyo wacdigii baan gabay waa samayn waaye maxaan samaynayaa qaala yumsiku wuxuu ka harayaa can ishari sharti waayo shartaad ummadda kala tag shartaada ka dhaaf dadka fa inahaa sadaqatun waa sadaqee riwaayad kale maxay tiri fa inaha sadaqatun minka calaa nafsika waa sadaqa aad dhiibtay adaan isiiyey haye sharta maka hari karaa ma dhihi karaa marka waa maya shar maka hari kari ma soconayso xataa dadka wax siinin haddaadan wax tarayn haddaadan shaqaynin dadka dhibaatadada wax tarayn haddaadan macruuf u sheegayni waayay haba samaynay intaasay dhane dhibka ka dhaaf dadka mashaakilka ka daa cayda ka daa xanta ka daa gaafisnimada ka daa mashaakilka ka daa ka dhaaf ummadda sharta yumsiku wuxuu ka joogsanayaa ee uu ka harayaa uu dhaafayaa can shari sharta xaggeeda fa inahaa sadaqatun ayadaa sadaqa ahayd sadaqay kuu noqonaysaa muttafaqun calayhi intaasoo dhan waxaa nalaku tusay nalaku kuwaabiyey macruufka iyo khayrsamaynta waddooyinkood inay badan yihiin soon iyo salaad keliya ma ahee macruufkaasoo dhan baa la qaban karaa baabu fi liqtisaadi fi lcibaada ama fi ataaca taacada in la dhexdhexaysado aan markaa layska dadinin wabilaahi towfiiq wallahu subxaanah wa tacaala